بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وفرقي سديداد majaalistii aynu ku akriyeynay diiwaanka imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxaynu ku joognay qowlka uu leeyahay jaamicu wafaqahu llah wa qaala yukhaaibu gayrahu low kunta bilcaqli tucطaa ma turiidu idan lamaa dafirta min addunya bimarsuuqi rusiqta maala calaa jahlin facishta bihi falasta awala majnuunin wa marsuuqi labadan beyt masaadirta iyo maraajicda kumaan arag shaafici cid u nisbeynaysa iyo cid cid kale u nisbeynaysa toona ma arag marka allahu aclam biqaa'ilihi cidda tidhi ilaahay baa og natiijatu afkaarka iyo kuwaas ayuu kasoo naqlinaya oo kuwa aan markaa dee la cuskan karin saan hore usoo sheegay low kunta bilcaqli tucطaa low kunta haddaad ahaan lahayd bilcaqli tucطaa tucطaa bilcaqli garaadkaaga lagu arsaaqiyo garaadkaagu intuu leegyahay haddii qeybta iyo arsaaqada lagugu siinayo oo tucطaa lagu siinayo maa turiidu waxaad rabto law kunta tucطaa bilcaqli maa turiidu ma law kunta tucطaa maa turiidu bilcaqli haddaad tahay mid la siinayo wuxuu rabo oo caqliga iyo garaadkaaga lagugu siinayo kolba heerka caqligaagu uu leegyahay laguu joojinayo waxa aad doonayso lamaa dafirta min addunya bimarsuuqi adduunyada kumabaad aragteen oo kumaad guuleysateen yani maad hesheen bimarsuuqin qof la arsaaqayo dadkuba gaaja u dhiman lahaayo waa dadkuba caqliba laha buu dadka badankooduba garaad ma leh haddii garaadka laysku arsaaqayo oo inta kulba qofka heerka garaadkiisu leegyahay arsaaqada looga dhigayo adduunkaba gaajaa loogu dhiman laha rusiqta maala calaa jahlin xoolaa lagu siiyey jaahilnimo dusheed yani adigoo jaahilnimo ku sifaysa jahli waa loo jeeda waa didulcaqli garaad male qof qof adigoo bilaa garaada iyo maal lagu siiyey buu yihi facishta bi markaasaad iskaga noolay maalkii lagu siiyey falasta awala majnuunin wa marsuuqin ma qofka ugu horeeye isagoo waalan haddana la arsaaqayo saas markaa leeyahay <laughs> markaa yani waxa weeya dadku waa iska wada noocaasuu leeyahayo iyagoon garaad saasaba lahayn iyo haddana la arsaaqaya markaa waxay doodani cagsi ku tahay doodii qaruun qaaruun muxuu yihi inamaa uutiituhu calaa cilmin indi aqoon aan leeyahay ayaa laygu siiyey waana sida insaanka kibre odhanaya de faidaa masa alinsaana durun dacaana uma idaa khawalnaahu nicmata mina qaala inamaa uutiituhu calaa cilm garaadkayga iyo iyo iyo muxuu ahaaye dadaalkayga iyo garashadayda iyo xariifnimadayda ayaa waxa laygu siiyey marka arrintu sidaa maaha buu leeyahay caqli daradaaba la isku arsaaqay ku kale oo ibnu raawandi ay odhan jireenoo sindiiq ah ayaa isaguna wuxuu lahaa kam caalimin caalimin daaqat madaahibuhu wa jaahilin jaahilin talqaahu marsuuqa hada hada aladi eh, naam usayar alcaalima nixrina zindiiqa bala balaaqadii meelaasay ku keeni jireen hada aladi taraka alawhaama xaairata wasayara alcaalima nixrina zindiiqa isaga is sheegayaan maxaad buu leeyahay caalin caalin ka tegey aada arkaysaa gaajo u dhimanay jaahil aan cid ka jaahilsani jirinoo la arsaaqayana aad arkaysaa bu taasaa ummadda wareerisay buu yihi oo afkaartii iyo la fasiri kari waayey sidaa daraadeed bu caalimkii nixriirka ay caalim ka tegey zindiiq isaga noqday u gaaloobay buu leey isagaa issheegayay baa la yidhio markaa zindiiq ahaa caalimka markaa nixriirkaana isagaa isku sheegay marka waxba aduu caalim nixriirayay wuu fahmi lahay waxaan inay aqdaar iyo arsaaqadu inay calaa xasabi alaqdaar tahay laakiin caqli daradiisay tusaysaa inuu zindiiq noqdo abyaaddan markaa dee shaafici waxaan ugu nisbaynay kuma hayna laakiin abyaadan ka dambaysa iyo isla macnihii kale keenaysa mashhuurna ka imaam shaafici wuxuu yihi waqaala irtijaalan wuxuu imaam shaafici yihi si irtijaal ah irtijaal waa gola kafuul bayna soomaalidu yacni waa gabay aan lasoo diyaarinin oo aan laga soo fikirin ee halkaa uuna intay kugu qabsatay aad markaa waxa weeyaan kasii daysay si irtijaala ah haddaba shaafici wuxuu u yidhi mujiizan abyaata abilqaasimi cayaash ibn lsraq buu yidhi isaga oo ijaazaynaya gabaygii ama maarata baydadkii ninkaas oo magacaa ku sheegay uu tiriyey alijaaza fi shicr waxaa la yidhaha baa jira ijaazatu shaacir maaha ijaazadii caadiga cilmiga loo qaadan jiray maaha ijaazatu shaacir waxa weeye ninka gabayaagii gabay soo dhigaya markaasuu kule ijaaze ijaaze macnaheedu waxa weey gabay gabaygaa la xarafa oo la miisaana oo la micna ah mawduucu ka hadlaya ka hadlaya keen oo adigu hadda samee gabay buu soo tirinayaa xaraf buu gabayga ku dhisan yahay mawduucna wuu ka hadlaya waxaa lagaa rabaa marka marka lagu le ijaaze inaad gabay samayso isla xarafkii iyo wasankii ku socda iyo mawduucii marka ninkani abyaada uu keenay ijaazana waa kan hoosta idinku qoraya wuxuu leeyahay dabcan ninkan magaciisa masaadirtu aad bay qoloba sibay cayaash ibn اlasraq waa ta halkan inoo qoran oo abulqasimna loogu kunyoonayo almuqafi kabiir lilmiqrizi ama abaqaat abaqaat shaaficiya horta abaqaat lisubki wuxuu isagu qoraya ayaash alraq ayaash alraq ibn asraq halki muqafil kabiirka miqrisi wuxuu qorayaa abulcabaas ibn اlazraq halkaana soo arki maysa si kale haddaad noqoto sharxu maqaamaat alxariiri waxaa iyadana ku qoran abulqasim ibn اlazraq oo teena way iswaafaqayaan iyada abulqasim ibn اlazraq magacii un baa la sheegay durulfariidku wuxuu ka dhigay isaguna abulcabaas alazraq oo muqafigii isaguna halkaas ku waafaqsanyo ku khilaaf abulcabaas anago ku waafaqay ibnidiina meesha u dhigay xusnu tanabuh cabaas lasraq buu qoraya taarikh dimishq iyadu abyaadan cidaan shaaficiba ahayn ayay u nisbaysay oo cali ibni maxamed alburqaci nin ay ku sheegeen ayay abyaadda u nisbaynaysaa cuqalaa lmajaani ibn xabiib anaysaburina cali ibni maxamed asiraafi buu isaguna u nisbeeyey alaa kulli xaal masaadirta badankeedu shaafici bay u nisbeyn abyaadan noo soo socota laakiin cidda uu gebaygiisa ijaazaynayay magiciisii ku yar kala duduwan yihiin masaadirtu markaa ninkaasi abyaadan hoos ku qoran buu keenay maa himatii ilaa muqaaracat lcida khalaqa الzamanu wahimatii lam takhluqi wاnnaasu acyunuhm ilى salabi اlfatى laa yasأaluuna can اlxija wاlأwlaqi low kana bاlxiyal اlغinى lawajadtanii binujuumi aqطaari الsamaai tacaluqi abyaadaasuu markaa tii markaasuu yihi ijaaze in anta ajazta lii bimiliha la atuubana alla aquula shicran abadan taasga sheegay gabay dambe tirin maayo haddaad ijaazayso oo dee gabayo la miisaanahoo la gabayo la miisaanahoo la culaysahoo aad keento oo u dhigma waan ka toobad keenaya bu gabay dambe tirin maayo yani gabay aanad keeni karay ma keenay bule maa himatii ilaa muqaaracat lcida hankaygu ma aha inaan cadowga u jilib dhiga mooyaan khalaqa azamaan wahimatii lam takhluqi khalaqa shayu aydaniya weeyaan u gaboobi zamanka iyo waktigaa gaboobay aniga hankayguna ma gaboobayo bu yani si kastoo cumriga u dheeraado hankaygu waa dhalinyar un wannaasu acyunuhum ilaa salabi lfataa dadku halkay fiirinayaan waa qofku wuxuu xidhan yahay salabku waa kulu maa caleyka min libaasin alla waaan aad xihan tahay hadday koofiya tahay hadday cimaamad tahay iyo hadday shaar yahay hadduu khamiis yahay iyo surwa wax alla waxaad xihan la yidhahdaa waa tan marka markaa jihaadkana dee lagala baxo qofka haddaba dadku waxay had iyo jeer fiiriyaan oy ku cibro qaataan oy wax ku miisaamaan buu leeyay qofku joogiisa iyo quruxdiisa wuxuu maarata xidhan yahay laa yas'aluuna can ilxija waalawlaqi wax ma waraystaan oo ma fiiriyaan maskax badnida iyo waalida awlaqu waa awlaqu waa aljunuun waa waalida iyo caqli la-aanta qofka xagga caqligiisa iyo iyo ma eegaan dharkiisa iyo hugiisa eegayaan law kaana bilxiyari alghina haddii hodantinimadu xeelad ay tahay iyo aqoon iyo garaad lawajadtanii waxaad arki lahayd wax kalaa qoran lakin waa la lawajadtanii waad arki lahayd tacalluqii binujuumi aqtaari samaai aniga oo halka aan ka laalaaday tacaluqaygu uu yahay xidigaha cirka maarata qaybihiisa kala duwan anoo xidigaha ka laalaado xidigaha gaadhay iyaadi arki lahayd haddii hodantinimadu ay xeelo tahay bule iyo maarata waxa wey wa garasho laakin garasho ma iyadu iska arsaa waa iska qadar buli haddaba shaafici wuxu yihi ba la yihi oo miyaa tiraahad saasaa tiri hallaa qulta miyaa tiraahdi deetana markaasu intan udhiibay ina aladii rusiqa alyasaara walam yusib xamdan walaa ajran lagayru muwafaqi ma himatii ilaa muطaalabat اlculaa khaliqa khalaqa الzamaanu wahimatii lam takhluqi aljad yudnii kula amri shaasicin wاljad yaftaxu kula baabi muglaqi labada jeer ba aljadu baa inoo qoran ayb wاljad yaftaxu kula baabi muglaqi faإida samicta bأna majduuda xawى cuuda faأwraqa fi yadayhi faxaqiqi وإida samicta بأna maxruuma أtىa maءa liyashrabahu fagaada faصadiqi وmin الdliil عlى الqضاء وkwnihi buأس الlabibi وطiib عayشh الأحmaqi وأxaq khلq الlahi bاlhm امrؤ ذu himaة yublى brزq ضyiqi ذu himaة yublى brزq ضyiqi وlarubama caraضت لنfسya fikraة faأwd minha أnanii lam أklqi low kana bاlxiyل الغinى lawajadtnii bنujuumi أqطاar السmاء تacalqi lakina man ruزqa الxijا xurima الغinى ضidani muftariqaani an yatafaruqi ina ladiiqa lakhaaifu mutawajisu yakshaa wayarhabu kula xablin abraqi wlmaru kalmakbuui taxta lisaanihi walisaanuhu miftaaxu baabin muqlaqi wannaasu acyunuhum ila salabi lfataa laa yanduruuna ila alxija wlwlaqi ina aladii ruziqa alyasaara kii lagu arsaaqay hodantinimo walam yusib xamdan laakiin aan la mahadin wey aan mahad gaadhin in la mahadiyo oo dadka aan wax tarin walaa ajran xagga ilaahayna aan abaalmarin ka gaadhini lakayru muwafaqi waa mid aan la waafajin guud qofka hadduu hodan yahay laakiin aan dadkuna mahadinaynin ilaahayna ajar siinaynin dee waa barkumataal waxa uu haya iyo meel maran wey markaa waxa weeyaan kaasi lama waafajin maa himatii ilaa muaalabat lculaa halkii muqaaracadaadu heer bedelay baadwood aniga hankaygu ma aha in aan xagga sare raadsado mooyaane khalaqa azamaanu wa himatii lam takhluqii khalaqado inaga hore usoo sheegno bimacnaa sidii khalaqadii abuurka ahayd ayay lamid tahay lakin tani waa waa laazim mutaaddi maaha taasina mutacadi bay ahayd inaga khaluqa buu inoo qorayaa laakin waa khalaqa khalaqa azamaanu saasay mashhuurku waa sida qaarkoodna khaliqa ayay keena khalaqa azamaanu zamanku wuu gaboobey buu yihi waktigu wahimatii lam takhluqi laakiin aniga himadayda iyo hankaygu ma gaboobin aljaddu yudnii kula amrin shaasicin nasiib wanaagu nasiibku wax kastoo fogaabuu soo dhaweeyaa waa iska markay arrintu iska nasiib tahay ku aan de waxbaba ahayn oo aan macno lahayn ayaa nasiibku wax siinaya maasha alla iyo insha allah ad wax ku helaysaa mararka qaarkood kolka <laughs> nasiibku kolku iska yimaado qof markaa digada ah oo caqli iyo garaad alli yaala waxu hayaanay jirin iyaa hal mar baashu iskaga soo hoobanaysa markaa waa nasiib iyo qadar weyn aljaddu yudnii kula amrin shaasicin jaddiga iyo nasiibku iyo yani waxa weeye nasiib wanaaggu wuxuu soo dhaweeyaa arrin kastoo fogaa waljaddu yaftaxu kula baabin muqlaqi nasiibku wuxuu kuu furay albaab kastoo xidhna nasiib baa fura fa idaa samicta haddaad maqasho biana majduudan jaddidii baa laga keenay bina majduuda mid markaa nasiib wanaagsani hawaa inuu koobay yani inuu qaaday cuudan qori caadi waxaaba ah inuu qaadayoo faawraqa fii yadayhi uu caleen bixiyey gacmihiisi isagoo gacmaha ku haya uu intuu qoyey maaragtay uu qoyey haddee geed qoyan noqday uu caleemaba bixiyey faxaqiqi bu yah ma fasadiqi iska rumayso waa iska dhici kartaa buu leeyahayo de w adigaa arkaya wa wa lagu helayaba marka hadduu qofku nasiib leeyahay buu kuleeyahay waxyaalo badan baa iska suura gal noqonaya oo baciid ah qori qorixaabuu soo qaadayoo maru qurunbu caleeme bixiyey uu markaa isu bedelay laam qoyanoo geed ah iska rumaysa buy waidaa samicta haddaad maqasho biana maxruuman mid nasiib daran oo la qadiyey majduudkiiba kasoo jeeda majduud iyo maxruum bay kala marka mid nasiib xumi ataa maaan inuu biyo yimid hadaad maqasho meel biyo ah liyashraba u cab isiini deetana faqaada ay biyihii ay markaa waxa weeyaan gureen kolkuu gaanti kolkuu gacantii ula tegay siri yuu soo darsay isyihi uun inuu dhulkuba liqay biyihii ila waa midaan loo ogolayn isagana fa fasadiqii buu yihi iska rumayso waxaani qadar bay yani ku socotaa wey aqdaar bay ku socotaa meesha qofku doonayah wax siinayaa kuu doonuu qadinayaa markaa dadkuna majduud iyo maxruumba way leeyihin kii suudaaniga ahaa ina xadii ka daqiiqin muxuu yihi ina a ka daqiiqin ma aqaan naharuuh wax noocaasu ama fawqa shawki naharuuh aniga nasiibkaygu u waa sidii daqiiq ay meel qodax qodax meedhana ay ku saydhiyeen uma qaaluu lixufaatin yowma riixin jamicuuhu markaasay hadana kuwa cagaagan meeshan hadda wada qodax la soc kuwa cagaagan bay hadana maalin dabayl xoogani dhaba dhabanayso ay yidhahdeen usoo ururiy halkas aniga nasiibkaygu waa saas yiri ina xadii ka daqiiqin fawqa shawkin naharuuhu uma qaaluu lixufaatin yowma riixin jamicuuhu yani waxa weeyaan meeshaan kasoo qabanaysan haddaba waa iga sii kala cararayaan bu waba lama gaadhin calaa kulli qadar bay arsaaqaddu waidaa samicta haddaad maqasho biana maxruuman mid la qadiyay oo aan nasiib fiicnayn ataa maan inuu biyo yimid liyashrabahu si u cabo faqaala deetna biyihii ay gureen fasadiq iyadana iska rumayso wa min adaliili cala alqadaai wa kawnihi waxaa waxyaalaha daliilka u ah qadarka iyo ahaanshihiisa iyo inuu qadar adduunkan kala wado ilahay maarata qadarkiisu u kala wado waxyaalaha daliilka kugu ah waxaa kamid a bu'sulabiy oo la rafcinayo waa khabarka busulbiibi baa kuga ayaa maarata kugu daliila buli qofkii caaqilka ahaa ee garaadka badnaa inuu markaa iska xaaladiisu ay liidato oo yani iska daranyaysan yahay xaggii haynta marka leego waiibu cayshil axmaq kii doqonka ahaana nolol wanaagiisa nolosha uu ku jiro iyo siduu yahay raggii aqoonyahanka ahaa caamadii unba ushaqaynaya mid iska caamoysa o garararata ahaa oo intuu jeeblo kasoo bilaabay deetana de wixii isu gaargaadhay oo shirkada samaystay ayuunbay waxalle wixii jaamici iyo aqoonyahan iyo maxay ahaa ay u shaqo tegayaanoo kana xisaabiya noqonaya kani maaragtay dukaamada haynaya kani maxayga kale kani halkan uga mas-uul yahay kani meel hebel ayuu wakiil uga yahay waxaasoo dham intaasay ku farxsan yihiin weliba ninkaa isagu iska caamada ayay markaa marka waan waa iska wuxuu leeyahay waa iska aqdaar iyo wax markaa waxa weyaan ilaahay subxaana watacaala uu wade ma aha kana waa aqoon kana waa jaahil arrintu maaha wa axaqu khalqi illaahi bilhami imru'un waxa khalqiga ilaahay warwar ugu xaq leh yani ugu mudan inuu warwaro imru'un qof duu himmatin han sarale oo haddana yublaa birisqin dayiqin arsaaqad cidhiidhiya lagu imtixaamo han saruu leeyahay kitaabo iyo cilmi iyo wax badan buu doonaya inuu wax badan lakin de karaba kitaabkii ubaahnaaba ee u diraasayn lahaa ataa ma iibsan karo dee dadkiina wax weydiisan maayo dawarsan maayo marka wuxuu leeyahay qofka ugu warwar badani ee inuu warwaro ugu xaqliy waa qof hansara leh oo haddana waxa weya risqi dayiqa lagu imtixaamo ila dadku isku mid maaho dee midigidaarkaa yare u uu soo toosayu hadduu doona kabaha un baalashaynaya intaasuu ku qanacsan yahay nolol kale uu doonayaa ma jirto dadka qaarna dee meel sare u doonaya inuu waxa weeyaan meel sare gaaro adduunya iyo aakhiraba ayuu qof u socdo hanka ugu muhiimsan de waa hanka aakhira inuusan ogsoonahay iyo cilmigii de aqoontii iyo garashadii wey markaasaa deetana arsaaqadii inta ciliid lagaga dhigay ayaanu eh, fiigii yara iskuolkana iska bixin karin wadaadkii macallinkaa ah waxoogaag yaraa shilimadii khamiista maarata qaadanaya wixii aanu bixin karin kitaabkii iibsan karin si alla si uya markaa dee inuu meelahaa un maaragtay dhegedhegeeyo cilmigii ayay dantu ku kalifaysaa marka de ninkaasi waa nin werwer ku nool werwer maaragtay aan werwer ka weyneyn iyuu ninkaasi ku nool yahay wa fi nnaasi man yardaa ba bimaysuuri cayshihi wamarkubuhu rijlaahu wathawbu jilduhu walakina nafsa bayna bayna janbaya maalaha eh, madan yantahi fi muraadin axuduhu waa mutanabiyo faanayo wey isaga waa faan bay ka tahay lakin de waa waaqic adduunka ka jira isaga markaynu iska dayn wa fi nnaasi man yardaa bimaysuuri cayshihi dadka qaar baa nolosha halkuu kaga soo hagaagun ku raallia ah. baalash buu kaga soo hagaay baalashkiisaasu raalli ku yahay wax kale maba doondoonayaba xabadda furin u helana wuu cunaa maaragtay cibaado iyo cilmi iyo waxba toona dan kama le halkiisaasu intiisaasu iskaga qanacsanya wa markuubuhu rijlaahu wa thawbu jilduhu iyadoo wuxuu fuushan yahay labadiisa lugood yihiin buu yani gaadiid ma haysta buu leeyay wuxuu fuushan yahay waa labadiisa lugood wuxuu xulan yahayna waa baqaarkiisa yani dharna ma haysto muxuu ahaaye gaadiidna ma laha waxba male laakin wuxuu yihi walaakina nafsan bayna jambay tunafa oo aniga labadeedan dhinac ku jirtaa maa laha wuxuu walaakina nafsan bayna jambaya maa laha male madan yantahi bi xad maaratay ila ila dhamaado ama aan soo xadeeyo oo fii muraadin axudu fii muraadin yani waxyaalaha ay doonayso xad aan u yeelo aan xadeeyon calaamadin o hada hankaygu ku joogaa meel ay ii calaamadinayso inaad halkaasaad ku joogtaaba ma laha bu deetana markaa de waan cadaabanahay bu han sare sare oo aan xadba lahayn ayaan leeyahay bu leya alaa kulli xaal isagu waxay yidhaahdaan waxba hankiisu iska han yaroo gaaban bu ahaayo xataa qaaluu inahu madaxa ala dirham wa dirhameyn hal dirham iyo laba dirhamka udhiigu amaanayay baa la yihi markaa isaga hankiisu ma weyneyn afgun baa ilahay wax kaga shubay oo hadal baa loo dhiibay laakiin waa waaqic jiro oo rag hankaale uu ka sheekeynayo ayaa dee jira oo dadka qaarkood ay odhan jireen hebel oo kale waxaa ku fiicnayd in dad badan cimrigooda isaga cimrigiisa loogu kordhiyo siduu dee uga faaideynayo waktiga qaarna waktiga way gubayaanoo hurdo intu labada intaa yar baalashka ayuu iska seexanayaa oo gidaarkaasuu hurdaya dan kaleba male midna waxa weeyaan habeenkii bu ataa seexan kari laayahay oo bukhaari waa idinka arkay labaatan jeer buu ayuu shidayay muxuu ahay habeenkii fayruuska oo kolba faa'iido qor iyo sidan samee ulaha de isagoo kale haddaynu innaga acmaarta laynoo dhiibi lahay oo qaybiya laynu odhan lahaa qaar badan baynu uga qaadi lahayn oan odhan lahayn bukhaari ha loogu dara soo marka dadku saasay u kala duwany qofba dhinac buu kaga hagaagaya baasha wuxuu yihi wa axaqu khalqi llaahi bilhami mruun du himatin wa axaqu khalqi llaahi bilhami khalqiga ilaahay waxa ugu mudan werwer imruun qof baa ugu mudan duu himatin han sare leh oo haddana yublaa lagu ibtileeyey birisqin dayiqin arsaaqid ciriiriya walarubamaa caradat linafsii fikratu waxaa dhici karta buu yihi dhacda in ay mararka qaarkood fikrada igu soo dhacdo fawadu minha deetna minhaa bisababiha aan jeclaado deetana iyada sababteeda ananii lam uklaqi inaan la abuurinba sababtu waa maxay dee wixii baanan gaari karin fikradda kusoo dhacaysa waa han sare waxaa laga yaaba inuu mararka qaarkood ku hamiyayo wax alli waxan markaa waxa weeyaan adduunku macaarif ama cilmi iyo aqoon taallaba gebigeedaba inuu markaa waxa weeyaan hal mar uu wada helo oo meel walba uu maro dee mana saamaxayso duruuftii uma saamaxayso markaa fikradaas oo kale markay igu soo dhacdo waxaan ku hamiyayaa buu kuleeyahay war miyaan inaan la abuurin baa manah la ii qaadan laha kol haddii wixii aan ku hamiyey aanan gaadhaynin walarubama caradat linafsi fikratu waxaa dhici karta oo badan in ay igu soo darido ii muuqato fikradii fa awadu deetana aan jeclaada minha mintu maanta waa sababi bisababiha wey ananii lam ukhlaqi inaan lay abuurin baan markaa iyada daraaddeed aan aan tamaniya low kaana bilxiyal hinaa lawajat lawajadtanii saas iskaga fiican tahay lawajadtu ina laska ohan karaa binujuumi aqtaari samaai tacaluqi kaas waa inagii hore usoo macnayn laakina man ruziqa laakina nunka walashadi si waysan ku hagaago laakina man ruziqa alxija xurima alghinaa ha wuxuu leeyahay haddii xeelado xeelad hodantinimada lagu gaadhayo de waxaad arki lahda anagoo samada ka laalaado meel sare gaadhay laakina man ruziqa alxija xurima alghina laakiin qofkii garaadka la siiyey hodantinimadiibaa laga qadiyey buli dad kale baa loo qadiyo radinaa qismat aljabaari fiina lanaa cilmun walilacdaai maalo bu yihi soo ma radinaa qismat aljabaari fiina sida ilahay wax noogu qeybiy aan ku raalinahay buli annaguna aqoon baan leenahay cadowga iyaguna maal buu leeyahay oo yani waxa la siiyey inta badan Eh, de waa shaqaala qofkii aqoonta lahaa inta badan waa shaqaale kii maalka maal maalqabeenka ahaana inta badan waa iska caami ama mid meelo hoose kaga haday de waxbarashada kan ay bill gate odhan jireen imika de adduunkaba shirkadahan computerada iyo alla waxaan o iska lahaa kuwan combyuutarada sameynaya iyo kuwan ku takhasusay iyo waxa la yaala waxaan waa shaqaalihiisa isagiina wax badan ka garan maayo lakin isagii un bay de ushaqeynaya shaqaalihiisi yihiin waa iska sidaa laakina man ruziqa alxija xurima alghina buu yidhi waa laba isku lid ah oo muftariqaani kala tagsan aya tafaruqi yani kala fogaanta ugu daran ayay kala fog ma kulmayaan aqoonyahan aqoonyahan ka tegey iyo maalqabeen maalqabeen ka tegey isma islama helaysid labada ina aladiiqa la khaa'ifun mutawajisu yakshaa wayarhabu kula xablin abraqi ina ladiiqa kala qaniina mar la qaniinaa ee abeese iyo dee wax ay mar ku dhagaan lakhaaifu weligii waa mid baqi oo mutawajisun cabsi un ay ku jirto oo yakshaa wuu baqayaa wayarhabu wuxuu ka cabsanaya kulla xablin xarig kasta oo abraqin hilhilaacay xarig yar iftiimayo oo laalaamaya hadduu arko de wuu sasaya wixii berigii ku qaniinay bu maskaxdu wixii ku seef garaysma wa maskaxduu gelayaayo xarigii markaa waxa weyaan u arkaba bahalkiibuu moodaya berigii qaniin wlmaru kalmakbuui taxta lisaanihi wlmaru qofku kalmakbuui dii de hamza inta la bedel laisku idqaamana sida kalmakbuwi danu inoo qoray iyaduna waa iman karta kalmakbuui wuxuu lamid yahay mid lagu qariyey taxta lisaanihi carabka hoostiisu qofku ku qarsoon yahay qofku wuu qarsoon yahayo carabkiisuu ku hoos jiraa walisaanuhu miftaaxu baabi muqlaqi carabkiisaniina waa fure albaab qufuran lagu furo muxuu ka wadaa waxaan wuxuu ka wadaa hadal aynu mar horena soo marnayo iyo abyad aynu macnaheeda mar horena soo marnayo qofku xaqiiqadiisa markuu hadlaa la gartaa inuu qof garaad la yahay iyo iyo inuu doqon yahay hadalkiisa caddeeya markaa qofku intaanu weli hadal wuu kaa qarsoon yahay waxaanu ku daba dhuumanayaa carabkiisa buu kuleeyay markuu deetana hadlo ayaad qofkii arkaysa oo garanaysa ma qof caqlilaba mise waa qof bilaa caqlia halkaasaa dad ku kala tegey caqligii ille ka turjumayaa waa waxa weeyaan ki lahaa ina alkalaama la fi lfuaadi wa inama jucila lisaanu al lfuaadi daliila yani waxa wey waxaanu qofku ku hadlayaa waa fikirkiisii iyo fahankiisi nolosha iyo garashadiisi iyo garaadkiisii kan fududee boodaya ee ku kici iyo wallahi inaan sidan yeeli wallahi inaan sidan yeeli waxay ku tusay noloshaanu aqoon u lahay rag aqoon ma aha nolol aqoonna ma aha intan yare imika inuu kaga dhiijiyo oo maarata wax dilo intaasunbaa u muuqata laakiin noloshu inay intan ka badan tahay oy ka ballaaran tahay oo kumanaan sanadood dadkan inay sii noolaadaan oo nolol nolosha ka wanaagsan ay ku noolaadaan laga fikiro inay tahay iyo waxaas isaga uma bilowna imika intan yaree curaysa unba umuuqata markaa dee waa qof maran weeyaan aan waxba ku jirin garaadkiisa ayaa dhibica qofna wuu u kaadinayaa arrimaha wuu ka fiirsanayaa habsiimahal baa la siistaa buu leeyahay dhinacyo badan buu ka eegayaa deetana waxa weeyaa taanigaa iyo ukaadintaasu wax ku xukumay waa samataliska dadka markaa la yidhaahdo wax badan bay ixeerinayaan o eegayaan jawaanib fara badan bay arrimaha ka eegayaan markaa carabkoodani wuxuu ka turjumayaa kenzi iyo kayd badan oo ku duugan laabtooda iyo qalbigooda haddaba wal uu qofku kal makbuy waa sidii mid ku qarsoon taxta lisaanihi carabkiisa hoostiisa wa lisaanhu carabkiisuna miftaaxu baabin muqlaqi albaab xian furihiisii weeyaa lagu furayey albaabkaa xidhanna waa maxay waa waxa qalbigiisa ku jira de wannaasu acyunuhum ilaa salab lfata laa yanduruuna ila alxija walawlaqi kaana inagii markii hore soo dadku waxay eegayaan weeyi waxa qofku uu xidhan yahay iyo caqli la ma eegaya anshada abu bakri bad abu bakrin albaqdaadiyu alqaadi lishaaficiy ninkaa abubakr abubakr ibn lbaqdaadi baa kollay ku qoran masterka kasoo naqlinayo manaaqibka manaaqibka bayhaqi manaaqibka hadaynu na mara ki kalea lamoodi manaaqib haddaynu dhan waxanu sheegna waa manaaqib lbayhaqi maaha kii kale ee hawshiisu adkay waxa wey manaaqibkaynu sheegna waa manaaqib lbayhaqi oo manaaqibta imaam shaafici kutub aad u fara badan baa laga qoray marka ka bayhaqi iyo ka raazi iyo ka ibn abi xaatim iyo rag kaloo badan oo qaar badan imika mabuuc ay nooyihiin qaarna mafquud yihiin ka xaakim oo kale ma hayna hadda lakin wax badan baa laga soo naqliya alimaam alxaakim ala kuli xaal markaa manaaqibta heshayna waa kuwa haddaba manaaqibka bayhaqi abubakr ibn lbaqdaadi saasuu leeyahay lakin qof uu yahay ma ma aqoonsan ninkaasaa wuxuu u sheegay imaam shaafici labadan bey ina algariiba lahu makhaafatu saariqin wakhuduucu madyuunin wadilat waamiqi فإdا تذkر أهlh وبiلاadh ffuؤaadh kaجaناaحi طyr kاaفi had iyo jeer de dadku markay iska culamo yihiin ama طلبaةالعilmi safarkaa ku badan iyo inay axbaabtoodii ay ka fogaadaano dee sheekh buu been loogu sheegayaa kitaab markaa waxa weya ku fiicano markaasuu deetana dhaqaajinaya sheekhaa kitaabka aad kasoo akrisatid haddana meel kale wax ku maqlayaa u dhaqaajinaya waxaa laga yaabaa sanawaad inuu markaa de sidaa uu ku qaato u markaa dee qurbaha ayay markaa de wax kala kulmi jireen iyo dee xiise ay dadkoodii ahalkii iyo dad ay xiiseynayaan markaa de hadduu markaa gabayaa yahay ninkaa markaa daalibulcilmigii gabay buu dee ku cabiraya markaa duruufaha dee soo maray markaa imaam shaafici de meelo badan buu maraye duruufihii buu cabiraya wuxuu le in algariiba qofkan qariibka ah ee de socotada ihi lahu makhaafatu saariqin wuxuu leeyahay cabsi tuug wakhuduucu madyuuni iyo hogasho qof markaa qaamaysan wadilato waamiqi iyo dulinimo qof jacayl hayo intaasa ayuu wada leeyahay bu <laughs> yani cabsina waa ku jirtaa sidii nin wax adag oo kale de wax la maxadine laakin de marka meel aanad garanaynin iyo dad aanad garanayn iyo aad markaa dhex socoto meel alle meel ku hagaagaysa aanay jirin iminka dad baa lala sii hadlayaabe hebel baa idinku soo socda dee qaabila ama dee maaragtay tooyasho iyo waxbaaba laga yaaba dadkeenii hore kolku qof meel tegaya waxaa la odhanayaa ilan reer hebel oo caynkaasaa jirto heblaaye hebel la yidhaahdee dee bal markaa tagto dayday markaasuu odhanaya heblaaye hebel yaa garanayo dee nin calal aqal wax u yarbaxayaa wey laakin daalibulcilmiga waxba ma bilow magaalo heblaayuu tegayaayo culimadaad ka kasoo dhegeysati culamada midna ka garan maayo midna waxba iskuma aha Eh, midna waa laga ina qaabiliba inaan intaqaabiliba karin iyaga laftooda iska maaratay eh, xaaladooda iska liidato dhaqaale marka isagoo meel meel ku hagaagay garanaynin ayuu de meesha gelaya markaa cabsi kama marhna cabsi tuug buu leeyahay buuli tuugu sida u baqo kale ayuu u baqaya qof qaamaysan hogashadiina wuu leeyahayo de waxa weeyaan eh, dee dadka kuma dhiiranaan markaa ma yaa yaa gariib kun adiib bay yihahdaan soo maa qofka qariibo qof edeb la noqo yani kii la hadlaba hadduu u jawaabo waxaa laga yaabaa kugu walwaalana inay helaan markaa sidii qof qaamaysan oo daynta iska soo bixi intayn kaa sugayn laleeyahay wuxuu ku hadla garana oon dee waxbana jayba ku hayn iska bixin karayni qof dee dunlana ahoo aan dee u jawaabi karaynin kuwa ka kale indhaha buu kaa adigoo dayn kunu lacagtaadii la maqan yahay ayaa laga yaaba inu haddana isku kaa qaado laakin qofku markuu dee qof wanaagsan yahay ee uu de garanayo inuu dee xaqaagii aanu de sidii ahaa uga soo bixin de wuu madaxuu foorarinayay saasoo kale markaa ukhuduucaa buu leeyahy madyuun markaa waa madiin bay ahayd asal ahaan yani waxaan ujeedaa yani in maarata ilaalku sidii u keensanayay qiyaasku madiin lakin madyuunna de iska banaanta waa ki ibn maligu lahaa wafilya maarata wafidi lyashtahar wafidi lyashtahar waa kiila waa wixii yaa-iya iskaga badan tahay iyo madyuun iyo madiin iyo mabiic saasaa ashaarka ah waay wadilatu waamiq ka jacaylku ku dhacaana dee u duleysay ilain mal ma lagaa yeeli wixii aad doonaysa buu isleeyahay intaas werwer wadno furta ku haya faidaa tadakara ahlahu wa bilaadahu markuu xasuusta buu yihi ahalkiisii iyo dhulkii uu ka yimid fa fuaaduhu ka janaaxi tayrin khaafiq wadnaha bugleeya sidii shimbir baalalkiisii markaa waxa weeyaan dee Eh, maaragtay eh, sidaa uruxayay oo de ku duulayay oo kale ee saa u warfinayay oo kale ayuu wadnuhu bugleeyaa buu kuleeya wadnihiisu sidii baalkii shimbirta ay shimbirtu ay warfinaysay oo kaluu noqonayaa wu markaa waa xaalad uu suureynayo de qofkii aalibulcilmi ahee runtii de waxa weeyaan meel meelo dee yani dhibaato cilmiga u maray wuu dareemaya inta shaafici raximah llahu tacaala uu ishaaray kaafiyat lkaaf yaqul shaaficiyu shaafici wuxuu yihi kaanat umii tucimuni zayta hooyaday waxay siin jirtay saliid zaytuunta waa zaytu zaytun hadday zaytka ilaaqaan waa tan zaytun maarata waa zaytu zaytun tala nimanka inagu dhaha saliid seed wa ana sabiyun anigoo yar ayay saliidda ay siin jirtay faqultu waxaan ihi yaa ummaah hooyadayay qad axraqa zaydu kabidii beerkaygiibuu gubay ee iga daa hadduu u yar yahay fa qaalat waxay tidhi kulhu yaa bunay wiilkaygiiyow cun fa inahu mubaarak wuu barakaysan yahay watiini wazaytuun weeyaan layn washajaratan takruju min tuuri saynaa tanbutu biduhni wa sibqin lilaakiliin markaa waa geed barakaysane oo dee maarata shajaro mubaaraka weeyaan cun bay tii faqultu waxaan idhi taadamuni buu inoogu dabdinayaa laakin taadama waxa la yihaahdo ma garanayo tadimuni un weeyaan tadimunii bizayti qaalat mubaarakun waqad axraqa alakbaada hada lmubaaraku marka de waa iska inan yare u ka cabanaya de maarata saliiddaa la siinayo marka tadimunii baytku de waa tawiilo facuulun buu ku bilaabmayy laakin kharmi baa ku dhacay horena waan usoo marnay arrintan oo kale in markaa xarafkii koobaad marka kan taadamuni u dabdinaya ad moodaa inuu doonayo inuu wasanka dhamaystiro laakiin waa iska caadi waa zixaaf la ogol yahay oo ku dhaca awiilka iyo mutaqaarabka iyo gala tadimunii bizayd saliid bay tadimunii ay tadimu lii way iigu idaameysaa way waxba iigu idaameysaa ama aniga iigu idaameysaa inuu ujeedo waxoogaa waa yar baciid oo de laga yaaba markay de waraabinayso inuu leeyahay anigiiba idaamaysa markay de saliidda isiinayso laakin tadibuni lafteeda tadibu lii waa loo isticmaalaa yani qofka markaad u idaabto shaygii uu cunayay had adabtu lahu weeyaan wallahan baad isticmaali haddana adabtuhuna waad odhan kartaa oo qaamuusku iyadana uu qorayaa adama qawma yadimuhum ay adama lahum uu idaamay wey tadimuni bizayti ay tadimu lii bizayti saliidiibay iigu idaamaysa qaalat waxaanay tihi hooyaday mubaaraku wuu barakeysan huwa mubaarakun bay tii waqad axraqa akbaada hada mubaaraku laakiin kaa barakaysan hooyadii sheegaysaa beerarkii wuu gubay buu leeyahayo yani waxoogaa inuu yar dhibsanayo iyaa meesha ka muuqata qaafiyat llaam wa min alxikmati buu yihi qowl shaaficiy radia allahu tacalam ya fataa wlcuudu raطb waiinuka lay waiinuka layinu wاطabcu qaabil naam waayfuka buu qoraya lakin masaadirtooda waiinuka bay qoraya tacalam ya fataa wlcuudu raطb waiinuka layinu wاطabcu qaabil faina اljahla waadicu kuli caali wina alcilma raaficu kuli khaamil faxasbuka yaa fataa sharafa waciza sukuutu lxaadiriina wa anta qaa'il saddexdan bayd shaafici buu isagu de min alxikmati buu yiriyo afar iyo sideetan tibyaan fi cilmi lmacaani walbadiic halkaasaan ka keenay buu leeyahay markaa imaamka kama sugna cid lagu maaragtay kalsoonaan karo u nisbaysayna bal masaadirta abyaadda qoraysa cid u nisbaysay shaafici kumaba haynaba laakiin waxaa loo nisbeeyey alfaqih abu bakr maxamed ibn axmed ashaashi saaxib lmustahiri waa mid kamid a aimadii shaaficiyade waaweyney abubakr ashaashi uu caan ku yahay abubakr maxamed ibn axmed waa magaciisa abu bakr ashaashi kitaabkiisu wuu daabacan yahay kitaab ikhtilaafka fuqahada uu ka qoro sagaal mujalada lakin alqafaal bay ku dareen abubakr ashaashi alqafaal ashaashi sax maaha qafaal maaha shaaficiyadu laba qafaalon weeyaan wixii qafaal lagu magacaabiya ku jiraa alqafaal lkabiir oo abubakr alqafaal ashaashi la yihahdo sida kan oo kale laakiin kaasi dee wuu ka horreeyey kan aad bu ugu horey saddex boqol iyo lixdankii saddex boqol shan lixdankii meelahaas wafaadkiisu ahaa qafaal lkabiir baa la yihahda maxamed bin cali magaciisu ahaa alqafaal sagiirna waa ka inta badan marka la ilaaqo qafaal loola jeedo abubakr cabdillahi bn axmed weeyaan isagu afar boqol iyo toddobiya tobankii waana shaykhu ariiq khurasaaniya ama almarwaziya ama almarawis ariqat almarawis sheekhoodii weeyaan labaduba way ka kan kan isagu shan boqol iyo toddobadii buu dhintay qafaalna mu ahay lakin abubakr ashaashi ayuu qafaalkii weynaa la wadaaga markaasaad moodaa kuwa kitaabkiisa daabacay tuxfat lfuqaha inu ama tuxfat lculamaa labada mid bu ah ifat xilya alxilyana wuu leeyahay xilya alculamaa fi ikhtilaaf lfuqaha wax noocaas oo kalea waa sagaal mujalad almustahiriina waa la yihahdaa oo caam buu ku yahay madhab kutubta madhabka almustahiri wa fi lmustahiri hadday kuhahda kani sheegaya aynu hadda ka hadlayno ee khilaafka culamada uu ka qoray waana ardaygii abu isxaaq shiraazi sheekh abu isxaaq shiraasi ardaygiis shan boqol iyo ayuu dhintay isagaa markaa labadan bayd labada bayd ee ka horeya ka saddexaad kan labaad inta badan kuma daraan isaga ayay markaa ka sheegaan inuu odhan jiray tacallam yaa fataa wiil yahow waxbaro walcuudu radbun inta cuudkaagiyo yani waxa weya laantaadu qoyan tahay inta qorigaagu qoyan yahay yani waa intaad ka tahay watiinuka layinun ee dhoobadaadu qoyan tahay waa intaad yar tahay waabcu qaabil ee dabeecadaadi iyo abuurkaagu uu aqbali karayo aqoontii iyo waxbarashadii fa ina aljahla waadicu kuli caalim jaahilnimadu waa mid hoos u dhigta mid kastoo sarrayn jir wax liitay ka dhigta wa ina alcilma aqoontuna raaficu kuli khaamil mid kasta oo bilaa macno ahaayoo a bilaa magac aha khaamilka qofka bila magaca ah ayay kor u qaadaa yacni mid qoys la yaqaano kasoo jeedana aqoon daraa hoos u dhigta mid qoys aan laba garanaynin kasoo jeedana aqoon baa sare u qaado cirkagiisa fa xasbuka yaa sharafan wa cizan wiil yahow waxaa sharaf iyo cizi kuugu filan sukuutulxaadiriina wa anta qaail dadkii goobta jooga inay aamusan yihiin adna aad hadlayso oo adiga lagu dhageysanay ilaa markii meel la isugu yimaado kii waxgaradaa hadli kii aan waxba garanin waa aamusi oo kaa waxgaranayu dee dhegeysan taasaaba sharafka ugu filan buu leeyahayo in adigiina aada hadlayso xaadiriintiiyo dadkii kula joogeen ay aamusan yihiin oo adigii ku dhegeysanayaan ayaa kuugu filan cizi marida ashaaficiyu imaam shaafici baa xanuunsaday fa utiya biabiibin dhakhtar baa loo keenay fa akhada yajusuhu wuxuu bilaabay markaa inuu taabto oo dee waxa yare ay ku dhegeystaan iyo dee balataas jirin lakin de iska noocaasoo kale ahayd inuu markaa balad jirkiisii eeg eego oo uu taataabto oo uu markaa de cabiro ayuu bilaabay shaafici laftiisu markaa dhakhtar bu aha jirkiisii uu ku taabanayey ayuu shaafici laftiisu dareemay isaga laftiisu inuu buko oo shaafici baa isaga laftiisu shaybaaray kii dhakhtarka ahaa markaasuu ciladii iyo xanuunkii isaga laftiisa ka helay fa adraqa wuu iska foorarsaday shaafici waa markaa gabayga yar buu markaa uu ku tuuray jaa abiibu yajusunii fajasastuhu dhakhtarkii baa iyimi isagoo shaybaaraya markaasaan isagii shaybaaray bui faida abiibu lima bihi min xaali saasaa mar ku qoran manaaqibka bayhaqi saa way ugu qorantay meel laakin wuxuu sheegayaa bayhaqi si kalena in loo weri faida abiibu kamaa yajusu ka xaali saasay udabdiyeen laakin waxaan isleeyahay kamaa yajusdaasina limaa yajus bay ahayd sidaasaabana ku qoran kitaabka tartiib alamaali alkhamiisiya ee shajari amaal alkhamiisiya bu ahaa lakin de la tartiibiyey marka waa wey sida sababki waxay noqonaysaa faida abibu lima yajusu ka xaali faida abiib mise dhakhtarka laftiisuba limaa yajusu waxan uu baarayo ka xaali sida xaaladooda kale kaga sugan yahay waxa uu iga baarayo ciladaa waa igala mido isaga laftiisa ama buka wakadaa wuu soo kal lahay yucaalijuni isaga oo idaweynaya bituuli saqaami xanuunkiisa ku dheeraaday isagoo igu daweynay ama yani maca tuuli saqaami isagoo isagaba xanuunkii ku raagay ku dheeraaday isagoo ayuu haddana igu soo kalaayo inu aniga idaweeyo wamin a wa min alcajaa'ibi acmashun ka xaali weyaan ina markaa u qoran tahay manaaqibkan oo wa min cajaaibta waxaa kamida buu yihi acmashun mid in maaragtay aan waxba arkaynin ama de indhihiisu daciif yihiin acmashku waa kaan maalintii waxba arag mid marka acmashaho aho isagoo laftiisii markaa indhihiisi daciif yihiin oo haddana ka xaali aniga markaa indhakuulahaygii qof aan isagii waxba arkayn adig ku indhakuulaya ka waran halku markaa indhakuusha kaa marin <laughs> marka waa amhaashay markaa ku biirtay waxay dhahdaan min alcajaa'ibi acmashun ka xaal wa acmaa murajib waxa cajaaibta kamida mid acmashahoo isagu markaa indhihii indha indha daran oo haddana qofuu uu indha kuulayo iyo mid aan indha qabinba oo xidigiyo oo xidigaha ka faallooda mana indha qababa ma arkaya xidigihiiba arki maayo waa cajaaibtay kamid tahay bel marka waxay tusaale ugu soo qaataan qofku marka wax aanu aqoonteedii lahayn oo isku qaaday marka wuxuu leeyahay dee ninkani hadduu aniga de horta isagu is is ogaada inuu xanuunsanayo isbaano inuu horta tiisa ogaado iyay ahayd de ninkani waa nin dibiga iska sheeganaye nin markaa dhakhtar aqoonyahana ayaanu ahay buu haddii kale de wii sugaan laha isaga laftiisa waxayaan wa qaala buu yii wuxuu yihi yaa ala beyti rasuuli llahi xubukumu fardu min allahi fi lqur'aani anzalahu kafaakumu min cadiimi lqadri anakumu man lam yusali calaykum laa salaata lahu labadan beytna isagu kolley wuxuu ka soo qaatay icaanatu aalibiin iyo nuurlabsaar iyo kuwa uu sheegayo laakiin eh, ibn xajar alhaytami kitaabkiisa asawaaciq lmuxriqa uu u nisbeynayaa shaafici baale buu leeyay marka de inuu kolley master lagu kalsoon yahay ku arkay iyaa dhici karta nin kale oo eh, iska iska mucaasir ahaayo nafxat rayxaana kitaab la yidhaha qoray oo adab ah maxamed amiin almuxibi la yidhaahdo oo suuri ahaa soo dhawaaday wuxuu isaguna leeyahay bayhaqi labadan bayd wariyey marka laakiin kitaabku ku wariyey muu sheegin kitaabadii bayhaqi intii aan ka gaari karayna kuma arag yaa aala beyti rasuulillaah ahlu beytkii marka dadka ahlu beytka rasuulka ahaayo xubukumu jacaylkiinu fardun min allah waa faral ilaahay subxana wa tacala xaggiisa ka yimidoo fi lqur'aani anzalahu quraanka ayuu ilaahay ku soo dejiyey in laydi jeclaado wlmawa ila almawadata fi lqurba ila almawadata fi lqurba markaa dee waxa weeyaan in markaa waxa weeyaan qaraabada maarata waa qaraabanimo nabiga alayh sala sla lagu jeclaado qaraabadiisiina markaa dee la jeclaado ayaa markaa dee imanaysa markaa fi lqur'aani anzalow ilaahay qur'aanka ayuu ku soo dejiyey kafaakumu min caiimi اlqadri anakumu kafaakumu waxaaba idinku filan min caiimi اlqadri qadar weyni iyo qadarka weyn waxaa idinkaga filan anakumu in idinku man lam yusali calaykum qofka aan idinku saliyin laa salaata lahu aanu salaadba lahayn marka asalaatu cala alaal dee horta fardi maaha waa waa inay waajib tahay laakiin sida muctamadkaa wejhi maahe waa sunna wey marka de laakin nebigii in lagu sale ayaa fardi ah marka de in halkaasun laga qaado mooyaane yani nebigii qofkaan ku salayn salaad ma laha bu ujeeda la yihahda mooyaane lakin asalaatu al alaal laysat biwaajib waajib ma aha <clears throat> kana imam axmed ibnu xambali min khawaasi alimaam ashaaficiy axmed ibnu xambal waa imaamkaa garanayseen wuxuu ahaa shaafici asxaabtiisa gaarka ah wa kaana shaaficiyu yatiihi ilaa manzilihi shaafici shaafici gurigiisa ayuu ugu iman jiray fa cuutiba fi dalika arrintii baa lagu canaantayoo dee waa ardaygaagii ninkaanaad kulba guriga ugu tegaysa uun isagoo ha kuu yimaadee ha u teginba wax noocaas fa anshada gabayganuu tiriye wuuli qaaluu yazuuruka axmedun watazuuruhu qultu lfadaa'ilu laa tufaariqu manzilah in zaaranii fabifadlihi aw zurtuhu falifadlihi falfadlu fi lxaalayn lah qaaluu waxay yidhaahdeen yazuuruka axmedu axmed baa ku soo booqanaya wa tazuuruhu adna waad booqanaysa qultu waxaan idhi alfadaa'ilu laa tufaariqu manzilah wanaagga iyo waxyaala maarata waxa weeyaan waxyaalaha fadliga iyo qiimaha ahi gurigiisa kama dheeraadaan yani wanaag oo dhami gurigiisuu yaallaa de markaa maxaan u booqan waay in zaaranii hadduu isagu isoo booqdo fa bifadlihi waxa weeyaan fadli badnaantiisu igu soo booqday aw zurtuhu haddaan anigu booqdana fa lifadlihi fadliga uu leeyahay daraaddii baan usoo booqday falfadlu fi lxaaleyni lah haddaba fadliga labada jeerba hadduu isoo booqday hadaan booqdoba labada jeerba isaga ayaa fadliga leh saasay markaa ayshee markaa dhowr master baa gayga uu ku qoran yahay oo shaafici lagu sheegay lakin ciidana cid yani waxa weeyaan sanad ahaan ugu warinaysa maad arag waana masaadir markaa nawcan maa dambeysay waxaa markaa jira mucjam ludabaa yaqut alxamawi ayaa wuxuu sheegayaa sheekh la odhan jiray xusein ibn ibrahim annatanzi oo abu sacd asamcaani <clears throat> isagu yii inuu sheekiisiiya ka dhigaya lakin abu sacad sheekiisii mu ahayne cid baa udheaysay ninkaasinu markaa labadan bayd leeyahay oo abu sacd asamcaani uu kasoo naqliyey ayuu mucjamuludabaagu sheegayaa markaa dee taasaa ka dhow in shaafici loo nisbay mar haddii kan uu leeyahay de abu sacd samcaanina isaga isa soo gaadheen weliba de inuu isagu inshaadiy bu sheegay isagu uu sheegayoo ninkaa sheekhaana kasoo naqliyey markaa dee taasaa markaa ka dhow in markaa shaafici markaa waxay noqonaysaa wadaadkaasi inuu qof kale oo isaguna axmed la odhanayay uu markaa labadan beyd u sameeyey can irabiic almuraadiyi rabiic ibnu sulaymaan almuraadi waxaa laga wariyey inuu yihi alaba alimaamu shaaficiyu imaam shaafici baa wuxuu ka codsaday min moxamed ibn اlxasan الshaybaaniyi moxamed ibn xasan الshaybaani shay-an min kutubihi wax kutubtiisii kamiduu ka cod ka dalbaday inuu ka caariyeysto si uu markaa uga qorto oo kadibna ugu celiyo falam yuscifhu ugumuu kaalmayn kumuu saacidin yani hore umuu siinin fakataba lahu bilabyaati deetan abyaadan warqad ugu qoray faxamala muxamed bn asan abyaaddan soo socoto wey faxamala muxamed bn lxasan ilkitaaba muxamed ibn اlxasan ayaa wuxuu so waa waxa maxamed xasan baa wuxuu soo qaaday kitaabkii fii kumihi kumkiisuu kusoo qaaday kumku waa halkan gacanta gacanta shaarka ama khamiiska ayuu soo geliyey markaa dee eh, kum weyn baa ulahasa khamiiska soodaantoo kale gacan weyn waa kale marka gacantaas mararka qaarkood waa la laabi jirayo deetana meel wax lagu riday yeelan jirtay markaa kitaabada iyo waxyaala ku ridan jireen halkaasuu markaa ugu soo qaaday wajaa waana u yimid shaafici u yimid maxamed xasan muctadiran can xabsihi isaga oo eh, ka markaa cudur daaranaya xabisaadii kitaabka uu markaa ka xabisay waayo waqiila waxaa la yidhi ma ina shaaficiya shaafici ayaa acaara moxamed bn alxasani kitaaban ayaa kitaab caari ahaan ugu dhiibay fa akharahu canhu markaasuu kala raagi saana waa la yidhi lakin taa horaa ka badan faqaala markaa shaafici muxuu yihi abyaadan uu yihi marka ya qul liman lam tara caynu man ra'aahu milahu waman kaana man ra'aahu qad ra'aa man qablahu kollay sida idinoo qoran qaladaad baa ku jira muruuju dahabku kasoo naqliyo sana uu qoran yahay laakiin kusuur iyo waxyaala aan loo baahnayn yaa ku jira laakiin tan dabcadan dambe ee kitaabka oo istidaaru qalamtii uuna waxaad moodaa inay wax ka saxeen waxyaalaha qaarkoodna dabcadaha horaa kaga wanaagsaan xaggii masaadirti waxyaalahaas waxyaalaha qaarkood xagga matnigana tan aad moodaa inay kaga fiican ya qul liman lam tara caynu man ra'aahu milahu waman kaana man ra'aahu qad ra'aa man qablahu waman kalaamuna lahu xaysu caqalnaa caqlahu liana maa yajunuhu faaqalka maala kulahu alcilmu yanhaa ahlahu an yamnacuuhu ahlahu lacalahu yabduluhu liahlihi lacalahu ya yaadani halkaa murujudahabkay ku qoran laakiin manaaqibka iyo qul un bay ka bilaabeen qul liman lam tara caynu man ra'aahu mila marka qul marka laga bilaabo waxbaa yar dhiman beydkii marka yaadani waa buuxin yani waa ya fulaan oo kale markaa fulaanti iska jaray hebelow qul qaarkoodna waxay qorayaan qul liladii lam tara caynu marka liladii hadii la ihahdana waxba markaa buuxin uma baahanayso qul liladii lam tara caynu man ra'aahu milahu qul liladii kii waxaad ku tiraahdaa lam tara aanay arag caynu man ra'aahu qofka arka ishiisu mithlahu isagoo kale aanay arag maxamed alxasan buu sheegaya waar ninkii qofka arkaa qof lamida aanay ishiisu arag ama aanay arkaynin waxaad ku tidahdaa yani markaa u ammaanayaa soo maxamed ibn xasan waxaad ku tidhahdaa oo uu ku sifaynayo inuu yahay qof isaga arkaa inuu yahay qof qofka arkaa maxamed xasan waxa weeyaan qof qofka isaga arkaa isagoo kale aanu arkeynin yani isagoo kale mama jira buleyd maaa la arki kol haddaan jirin isagoo kale dee la arki maayo haddaba quuluhna qaar baa quuluhu liman lam tara caynidun caadi waxaad ku tiraahdaan qofka aan cidda aragtaa cid lamida arkaynin quuluhu liman qof waxaad ku tiraada lam tara caynu man ra'aahu qofka arkay ishiisu aanay arkaynin milahu mid isagoo kale ah wa man mid waxaad ku tidhaahdaan kaana man ra'aahu uu la mid noqonayo qofkii arkaa qad ra'aa man qablahu qof arkay ummadihii hore oo kale yani qofka waxaad ku tirahdaan wadaadkaasi cidda aragtaa ay tahay sidii cid saxaabadii la kulantay iyo ciddii taabiciintii iyo oo dadkii isaga ka horreeyey qof arkay oo kale uu noqonayo ilan waa baqiyatu salafe wa man mid waxaad ku tirahdaan kalaamunaa lahu la hadalka aan la hadlaynaa ay tahay xayu caqalnaa caqlahu markii aan ogaanay garaadkiisa buuxa ila cid walba lama hadalle cidda la hadalka aan la hadlaynaaba ay tahay ogaalka aan u qabno garaadka uu leeyahy iyo caqli badnaantiisa daraadeed qofka aan ula hadlayno waxaad ku tiraahdaa oo caqligiisa badani muxuu aha liana maa yajunuhu maxaa yeelay waxa uu qarinayo ee qalbigiisa ku jira ayaa faaqalkamaala kullahu amaal iyo dhamaystirnimo dhaafay oo waxa weeyaan xaddhaaf ah dhamaystirnimo xaddhaaf ah waxaad ku tirahdaan haddaba wixii la ohanayay waa kan intaa hore dham sifadiisii baa wixii la ohanayay waa kan maxaa la odhanayaa waxaad ku tirahdaan alcilmu yanhaa ahlahu an yamnacuuhu ahlahu alcilm aftahame iyo waxay isku dirshaafi caqli badni alcilmu yanhaa ahlahu cilmigu dadkiisa wuxuu u diidayaa an yamnacuuhu ahlahu inay ahalkiisa ka manciyaan cilmigu qofka ahlul ahlulcilmiga ah wuxuu u ka reebayaa inuu cilmiga u diido dadka u ahalka ah yani waxa weeye markaa kitaabadii uu soo diri waayay ee uu kala raagay ayuu de ku yar canaananaya marka wuxuu leeyahay cilmiga aad ku sifaysantay aada baratay ayaaba diidaya in cilmiga ahalkiisa loo diido alcilmu yanhaa ahlahu cilmigu ahlulcilmiga wuxuu ka reebaya ayuu u diidayaa an yamnacuuhu inay ka manciyaan ay u diidaan ahlahu ciddii u ahalka ahay sidaa ku dhahay buu yii markaas ku tiradeen maxaa dhacaya lacalahu waxay u badan tahay yabduluhu inuu bixin doono oo uu soo diri doono kitaabada liahlihi ciddii cilmiga u ahala inuu u bixin doono o u siin ayay u badan tahay lacalahu de wuu usoo diray waa kada kitaabki isagoo marka la ordaya uba keenayba abiyadu markaa waa mashhuur masaadir aad u badanna way ku sugan tahay duruq kala duwanna waa lagaga wariyaa imaamka way gaadhi baan filay waxaan islaamkaas ka dhamaysahan laakiin anaa ah, waxoogaa baa dhiman halkaa iskaga joogo sala wa wasalam ala nabiyina maxamed allah